inuu xaaladahan oo dhan nimayo wallahu aclam markaasaan ku daynaynaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحن كترنا ولي كتاب waxaanan soo marnay qofkii soomi waaya isagoo soonkii lagu leeyahayna geeriyooda xukunkiisa waxaana soo gaarnay uu yihi washaykhu qofka waayeelka ah in cajaza haddii uu kari waayo cani sawmi sawm buu kari waayey yuftir waa afurayaa wa wuxuu quudinayaa can kulli yoomin maalin kasta oo uu afuray muddan buu bixinayaayoo qof miskiina siinayaa mudkan horey baynu u soo sheegnay qiyaastii lix boqol oo garaam inuu yahay ilaa lix boqol iyo dhowr iyo labaatan walxaamilu hooyada uurka leh iyo war murdicu midda ilmaha nuujinaysa in khaafataa hadday ay u baqaan calaa anfusihimaa naftooda aftarataa labadaba wayafuri wacalayhimaa labaduba alqadaau inay qadeeyaan maalmihii ay fureen baa waajib ku ah wain khaafataa hadday u baqaan calaa awlaadihimaa ilmahooda aftarataa way afurayaan wacalayhima alqadaau waxaa waajib ku ah inay qadeeyaan iyo walkafaaratu kafaara gud baa waajib ku ah can kulli yowmin maalin kasta ay ku kafaara gutaan muddun hal mud lagu kafaara guto wa huwa mudkun ritlun waxaa radolka la yidhaahda iyo wauluun rodol saddex loo qeybiye qeybteed oo bilciraaqiyi xilligaa kii ciraaqiga ciraaqigaha la isticmaali jiray walmariidu qofka jiran iyo walmusaafiru qofkii safray safaran tawiilan safar dheer yuftiraani way afurayaan wayaqdiyaani wayna qadaynayaan halkan mualifku raxima allahu tacaala intan masaa'ilkan wuxuu kaga hadlay dadku sharcan u bannaan tahay inay afuraan iyo afurkaa waxaa ka waajibaya ee ka dhalanaya waxa uu qeybiyey saddex qaybood asal ahaanna waa uun saddexdaas dadka afuray ee bishii ramadaan ku afuray afuray cudurdaar sharciga leeyihiin saddex qaybood bay u qaybsamaan laba qaybood min xayu اljumla guud ahaan waa mowdic itifaaq jamaahiiru ahli اlcilmi ma isku raacsan yihiin mowdica saddexaadna waa masalo la isku hayo dadka saddexda qaybood qaybi markay afuraan qadaa laga rabaa oo waajibkoodu waa inay qadeeyaan inay kaba cajizaan oo kari waayaan maahane qoladaasi waxaa ka mid ah qofka musaafirka ah waxaa ka mid a ah qofka mariidka ah marid iyo xanuun la soomi kari waayey waxaa ka mida ah gabadha caadada qabtay caadadu ku dhacay maalmahii caadadu haysay baa ka mid a ah. dadkaa iyo intii lamidkaihii hadday afuraan bishii ramadaan gadaal bay ka qadaynayaan oo mariidka iyo musaafirkana qur-aankaaba sheegay faman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar maalmo kale ay fa afura maalmo kalea laga doonayaa inuu qadeeyo xaaidadana waa xadiidkii camra can caaisho maa baalu lxaa'idi taqdi sawma walaa taqdi salaata waa kay lahayd soonka inay qadaynaysay weydiisay maxaa soonka u qadeeyaan salaada laakiin aanay u qadaynin gabdhaha caadada xilligay haysay oo ka kunaa nu'maru biqadaa'i asawmi walaa numaru biqadaa'i salaati weligaya xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam salaad qadayana nalama dhihin laakiin waxaa nala amri jiray soonkanaan qadayno dadkaas iyo inta lamidka ah waxay fuqaho badani leeyihiin culimmada muslimiintu maxaa sababta ay tahay iyaga loo yidhi ha qadeeyaan cudurdaarkooda sida caadiga ah wax kooban ah qofka safartiihii meel buu degan yahay sidaa caadiga iyo qaalibkaa naadir xukun ma lahane goorta safartu ay dhammaata cudurdaarkiisu wakti buu dhammaadaa qofkuna sida badan in kooban buu musaafir ahaadaa maradku iyo xanuunku lagama hadlaya midka daa'imka ahe de waa un la wada qandhadaayoo waa la wada jiradaa haddana sida caadigaa ah waa un laga kacaa qofkaan u geeriyooninoo waa laga boodaa gabadha xaydadiihi maalmo go-an bay caadadu haysaa kadibna way ka daahir noqotaayoo way ka tagtaa dadka cillada jamcin kartaay waa inuu cudurdaarkoodu muaqat xilli koobana yahay maadaama cudurdaarkoodii xilli kooban yahay xilligaa markay dhaafaan bay dib ka qadaynayaan qaybta labaadi oo isagu hadda wuxuu inoogu sheegay qaybta dambe ah walmariidu waalmusaafiru safaran awiilan yuftiraani wayaqdiyaani qaybo laysku hayaa jiro ma lamidba mise maaha laakiin qaybta labaade iyadana min xayu ljumla laysku raacsan yahay waxaa weeye qole cudurdaar ramadaankii waa furay qadana aan laga rabin iyaga laga doonaya keliya fidye inay bixiyaan ama kafaara midaa tiraadaba labada culimmada mid ay ku magacaabaanba oo maalin walba hal miskiin wax dharjiya aada siiso qoladaasi waa dadka maradkoodu ama cudurdaarkooda uunan gabagabo lahayn qofku waa waayeelay rag iyo dumar da buu la soomi waayey qofka haddii uu gaara da waayeelnimo uu la soomi waayo dib u soo yaraan maayo dibna dhallinyaro iyo xoog inta ugu soo noqdo awooduu dib kaga sooma yeelan maayo waxaa la mida qofka uu haya xanuun aanu rajo ka qabin inuu ka caafimaado ama muduuba hayoo quus buu iska gaaray ama dhakhaatiirtiibaa wuxuu noqday cudurada noocyada aan lagaba caafimaadin sida badan sida qaalibkaa haddii ay tahay qofkan xanuunkan uu la soomi waayey xanuunaan sida qaalibka a laga caafimaadin ama aan laga bogsan qofku sidaa xanuunka hayana de ma jiraan wakti la yidhaahdo waktigaasaan awoodaaye dib ka soon dadkanna qaybtan labaad waxaa jamcinaysa cillada ah oy wadaagaan cudurdaarkii lagu ogolaaday inay afuraan ka soorayn ma leh saa darteed dibna kama qadayn karo hadda wuu joogana ma soomi karo xanuunada waxaa ka mid a ah sankorta noocyaheeda qayb ka mid a ah oo qofka la leeyahay saacado ka badan kama samri karo cunto ama cabitaan markasta waa inaad kinin ama irbad qaadataa kinin irba haddaad qaadataana waa inaad wax cuntaa ama wax cabtaa qaybo sonkorta ka mida noocyadeedana salaada subax iyo maqribka way sugi kartaa xanuunada haddaba haddii aan rajo laga qabin inuu ka bogsado inta curfiga iyo qaalibka la yaqaan ama da iyo waayeelnimo ay u diido isagana kafaaraa laga rabaa ama fidyo inuu bixiyo can kulli yowmin miskiinan baa laga rabaa dadka qaybta saddexaad waa qayb labadaa u dhaxaysa oo culimmadu isku yarmaan dhaafsan yihiin kee la raacinayaa culimmadu markaa haddaba saddex bay ugu qaybsan yihiin qolo waxay leeyihiin cudurdaarkoodu waa waqti kooban dadkii cudurdaarka wakhtiga kooban lahaana qaacidada nusuusta sharcigiihi waxay marisay inay dib ka qadeeyaan dadkaasi waa inay soo qadeeyaan qolana waxay marisay dadkan cudurdaarkoodu dhinac ha ka koobnaado laakiin dhinacyo kaluu ka jiitami karaaye dadkii iftaarka iyo icaamka ha lagu daro qolana xaaladay u kala qaadeen oo mararka qaarkood waxay yidhaahdeen qofkan labadiiba wuu shabahaa fidyadii iyo qadihiiba labadaba ha laysugu dara marka hana qadeeyo fidyada ha bixiyo dadka qaybta iyagu aan rajo laga qabin inay soo roonaadaan buu ku bilaabayoo washaykhu waayeelku in cajaza can isawmi haddii uu kari waayo oo ka cajiza sowmka yuftiru waa afurayaa dibma ka soo qadayn maya ilaan da-i dawo ma laha oo nabigu calayi salaam markuu lahaa cudur kastaoo dunida yaalla ilaahay dawo u sameeyey laba maahane da-du dawo ma laha geeriduna dawo ma laha dawo malakumuud kaa celinna ma jirto saa darteed carays ciise kaashaan ka maqla jira isagoo leh ninuu malagiisu galay maruhu mowd buu ka celin masale wayaanan maqan weligaa boqol mara ku akri nin ajashiisu soo dhammaato oo wakhtigiisii la joogo boqol mara haddaad ku dhammayso kaasi dhibay uu tegay ina ajal allaahi idaa jaaa laa yuakharu lama dibdhigayo da-diya waayeelkuna intaad maro haragga goyso waxoogay wejiga waad geegeejin kartaa laakiin tabartii iyo awooddii soonka iyo axkaamta la xiriirtay sidii baad u tabar daran tahay uuna sii dabcayaa qofku yuraadu ilaa ardan ilcumuri ilaa uu gaaro alla nama gaarsiiye haddaba da iyo xanuunadan joogtada een dawo laga qabin xukunkoodu yuftiru wa yuطcimu can kulli yowmin muddan waana waxyaabaha lagu fasiray ka mid tahay qowluhu tacaala wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin miskiin in la quudiyo oo fidyada bixiyaa laga rabaa yutiiquunahu qiraa'ada kalaa fasirtay yidhaahdeeno yutawaquunahu ah way kari karaan hadday isku nafta iska qaadaan laakiin si dabiiciya ah uma kari karaan walidaalika ibnu cabaas iyo waa kay leeyihiin aayaddani waxay ku hartay dadka waayeelka ah oo iyagu fidyay bixinayaanoo soon lagama rabo maadaama ayna kariba karin qolada haddaba la isku haystee muranku ka taagan yahay waa hooyada uurka leh iyo hooyada ilmaha nuujinaysa uurku mudday sanadkan hadday ilmo caloosha ku wado haddii ilmihii markay umusho ramadaankii kale sanad baa ka laaban xilliga ay caloosha ku waday sanadna calool wax ku sii wadi mayse sida caadiga iyo qaalibka ah haddaan cudur iyo xanuun kala jirin sababkii ay u afurtay ee uur inay leedahay ahayd waa sabab muaqadoo gaaban oo zuulaya sababta nuujinta loo nuujinta loogu afurayna isna waa sababka kooban oo zuulaya walidaalika culimmadu qaar waxay raaciyeen iyagoon la kala qaadin gabadhu ama xaamilo ama murdica ha noqoto sababtay u cabsatay ama teeda ha noqoto ama tukala ha noqotee qadaa laga rabaa bay yidhaahdeen qawaacidda nusuusta markii baabu siyaam la akhriyo nusuusta marfuucada ee nabiga loo rafciyeyna iyo aayaadka qur-aankaa qawaacidday keenayaanna qowlkaasaa u dhow qolana waxay yidhaahdeen waxay yidhahdeen qoladaasi dadkani waa dad sharcan cudurdaar u afuray cudurdaarkay u afureenna waa cudurdaar wakti kooban leh qaacidada sharciga nusuusta ka baranayna dadka u afaree cudurdaar wakti kooban leh waajibkoodu qada weeye markuu cudurdaarku zuulo saa darteed qiyaasan cala almariidi waalmusaafiri iyo walxaa'idi oo cadaartoodu muaqad koobanay ahayd qadaa lagu leeyahay culimmada qaarna waxay yidhahdeen maya aahaar ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo ka sugan baa jirta iyagu inay fatwoon jireen way quudinaysaa soonna lagama rabo saxaabiga labadaa saxaabi iyo inta kale qaarkood ku daraan laba iyo saddex laba kaliyo meelahaas waxay dhaheen saxaabi ijtihaadkii weeye laa yuclamu lahu mukhaalifun min asaxaabati saxaabo khilaaftayna lama hayo warkooda ijmaac sukuuti ah ka dhig bay yidhaahdeen qolana iyagu halkaas bay ka miiseen labada araf qolada waxay idhahdeen waanu kala qaadi hadday lafahooda u baqeen iyo haddaana lafahooda u baqin shaaficiyadu madhabkaasay qabtaa marka waxay leeyihiin qaacidada acdaarta muaqadka ee xilliga koobana baa la raacin markay naftooda u baqaan waalxaamilu waalmurdicu hooyada uur keliyata nuujinaysa in khaafataa calaa anfusihimaa naftooda hadday u baqaan aftarataa labadaba way afuri wa calayhima alqadaau keliya laga rabaayo waa dad cudurkoodu muaqat yahay oo xilli kooban yahay sidii musaafirkii iyo mariidkii iyo xaaidadii xukunkoodaan la raacin oo la siinayaa wain khaafataa hadday sabaqaan calaa awlaadihimaa ilmahoodii aftarataa way afurayaano waa loo ogolyahay wa calayhima alqadaau alkafaaratu baa laga rabaa labada xaalaba inay afuri karaan waa xadiidkii anas bni maalikin ilkacbi nabigu lahaa calayh salaatu wasalaam qofka ilaahay qofka musaafirkaa salaadaha afartaa labalaba laga cafiyey ragcadood qofta hooyada uurkaliya tanuujinaysana soonkaa laga cafiyey soonkaa laga cafiyey xukunka ku waajibkaa muxuu yahay dee daahiriyo saad ku taqiinay ibnu xasmiyiintu iyagu waxay yidhaahdeen soonkii si looga caafiyey meel dib loogaga waajibiyey lama arag wayna afurayaan qadiyo fidyo midna laguma laha iridda ka bax baa la yidhi waa laga cafiyey goormaa la yidhi qadee laakiin jamaahiirtu waxay leeyihiin soonkii ha laga cafiye bedel baa laga rabaa kan bedelkii waa qadaa buu ku yidhi ilmahooda hadday u baqaan marka halkan waxaa taalla masale ay culimmadu tixgelin siiyeen qofkani soonkii lagu lahaa waxa uu afuray ma isaga maslaxadiisaa mise waa maslaxad dad kale hadday nafteeda u cabsato waa maslaxadeeda haddii laakiin ilmaha iyo dhaqaalayntiisa wuxuu ka nuga waayaay oo gaajo u rafaada ay tiraahdo ilmahay u baqday masaladaa waxay yidhahdeen haddaba masale caam aan ka dhigaynaa hooyada nuujinaysa iyo tabuur kale keliya maaha qof kasta oo u afura qof kale maslaxadi halkaa laba arrimood baa ka dhalan horta afurkii laba qof baa ku raaxaysatay iyadii afurtay iyo ilmihii ama qofkii qof kale maslaxadii u afuray isagii iyo qofkii kale oo qof kale see maslaxadii aad ugu afuri kartaa oon ilmo yar ahayn qof baa biyo ku baktiyayood ka badbaadinaysaa biyihii baad cabtay marka biyaha inaad gasho oo qofkan e, muslimkaee muxtaramka aad soo badbaadiso soo maslaxadda qofkaas maaha tii baad u afurtay marka limaslaxati اlgayri baad u afurtay adiguna de soomkii iyo gaajadiisii iyo oomkiisii baad ka nasatay isagana waad soo badbaadisay dab baa dad ka daminaysay dab baa dab ka daminaysay dabdamiskii baad kuleylkii xamili weydey dadkan dabkana ka damisa inaad afurtaad u baahatay waa lagu ogolya biyaha cab oo biyaha isku shub laakiin waxaad u afurtay waa limaslaxati اlkhayri dad kale maslaxadood baad u afurtay afurka ayaa ka faa'iidaystay laba qof adigii afuray iyo kii aad dartii u afurtay hooyadii afurtay iyo markay wax cuntay caanihii ay yeeratay ilmihii cabbe ee ka faa'iidaystay horta waa limaslaxati اlkhayri dheh bay yidhahdeen qadiyadaas qaacida caam baan ka samaynaynaa fuqahada shaaficiyada iyo xanaabiladu fi lasaxi cindahumaa qowlka raajixe labada madhab baa waxay leeyihiin hadday arrintaa dhacdo laba qof baa ku intifaacay afurkii laba shay waa inay waajibtaa marka alqadaau waalkafaaratu horta taa waa u waajibinna bay yidhaahdeen kow marka labaadi weji labaadna waa qaarkood ka eegaan sida ibnu qudaamiya kayrkood ay leeyihiin markuu qofkani u afuray ilmo yar dartii hooyadu ay afurtay ama ilmaha yaree loo afuray wuxuu shabahaa odaygii waayeelka ahaa oo see u shabahaa waayeelku da uu marayo baa u diiday inuu soomo ilmahan yarka ahna da uu maraya darteed baa loogu afuray kana da uu maraya darteed buu u afuray waxay ahay cajzun bisababi اkhilqati bay ihahdeen abuurka zamankuu ka joogo baa keenay kan inuu afuro tanna loo afuro fatashaabaha hadday tashaabuh ka dhacayna kaa waayeelka maxaa laga rabay fidya tan loo afurayna waa inay fidya ka laasimto qofka afurayse waa qof mustadiicoo awoodee waa inuu qado la yimaado culimadu markay wax sheegaan iskama yidhaahdaane wax unbaa u bidhaamo u muuqda marka saa darteed qaduhuna cudurkooda wuu zuulayaa waa naftooda maalintii ay afureen fidyaduna waa qof kalea ka faa'iidaystay sababu cajzi khilqi ah oo da uu maraya ilmuhuna waa loogu afuray markaasay waxay shabahday fidyadii bay dhinaca ka shabahday qofkuna qadarkii istiraaxada iyo laga faa'iidaystay ee lagu intifaacay qadarkeed buu bedelka la bixinaya noqdaa inay laba qof ka faa'iidaystaan hal qofna qado la yimaado kii kalena aan waxba ka waajibin ma aha halkaas iyagu ka cabireen oo ay mareen marka wejka qowlkani sidaas weeye waxay yidhaahdeen wa in khaafataa hadday u baqaan calaa awlaadihimaa ilmahooda aftarataa horta way afuri wa calayhima alqadaau qadaa laga rabaayo iyagii way ka faa'iidaysteen walkafaaratu baa laga rabaa rabaayo qof kalena waa ka faa'iidaystay qofkaa kalena da uu maraya darteed buu uga faa'iidaystay kii da-da waayeelkahaa ha looga qiyaastoo kafaara isagana ha lagu waajibiyo masaladaa nafsahaaba waxay yidhaahdeen qofkii u afuray qofuu biyo ka badbaadinaya ama dab iyo wuxuu daadaminayo isagana qadaa iyo kafaara lagu leeyahay waayo limaslaxati اlgayri buu u afuray kayr kalaana ka faa'iidaystay qiyaasan cala alxaamili waalmurdicidi bay ku sii saleeyeen lafteedii waanamadawaataad ka fahmi karto markaad dhegaysta fuqahada shaaficiyada iyo xanaabilada fil asaxi iyo riwaayada madhabka xanaabiladu ay tahay halkaasay ku saleeyeen asalku aniga sida raajixila waa qowlka aktarulfuqahaa laga doonayo qofka qado maadaama cudurkiisu muwaqat uu yahay faslun baabu siyaam wuxuu ku gebagabeeyey walictikaafu sunnatun weeye mustaxabbatun oo la jecel yahay ictikaafka in la ictikaafa bisha ramadaan gaar ahaan waa sunna mu-akada oo wanaagsan nabiguna waa daa'imay calayhi salaatu wasalaam haddii ay ku dhaafto sanadkan aada cudurdaar yeelatana waa sunno uu nabigu qadeeyey sanad uu ka tegay buu qadeeyey shawaal dhexdeeda walidaalika wuxuu ku yihi walictikaafu sunnatun wey ictikaafna waxaa la yidhaahdaa inaad masaajidka ku nagaato ood joogto walow qadarkiisa culummadu isku hayaan nas iyo daliil sariixoo qadarkiisa sheegayana aanan arag laakiin waxbaan ka tilmaami doonaa haddii ilaah yidhaahdo ictikaafku haddaba waa sunna wuxuuna ugu fadli badan yahay tobanka dambe ee ramadaan marka la gaaro buu ugu fadli badan yahay waayo nabigu cala salaam cashru lawaakhir min ramadaan wuu ictikaafi jiray ictikaafka nuxurka looga jeedana waa adduunyadani sanadka lasoo cayrinayey fikirkii iyo maskaxdii iyo maankiina qaadatay bal maalmaha inaad gaar uga go'do ood bal aakhirana xusuusato sharadkiina intaa dembi gashay aad dib u xisaabtanto maalmahaana bal cibaadada ilaahay aada badisood noolayso baa loogu talagalay laakiin ictikaafka masaajiddu meelo golayaal sheeko la ysugu yimaada asalkiisu maaha waa inuu qof waliba cibaado ku mashquulo ama salaad ha noqoto ama qur-aan ha noqdo ama tasbiix ha noqdo meel hurdo loo soo doontana maaha meel haasaawo loo yimaadana ma aha haddaad ictikaaf hadda tiraahdo dadkii baadan haasaawahooda kaba badbaadaynin meeshaan baa sheeka la ysugu imanoo koox koox baa loo fadhiyaa wareedha ictikaafkan kii sunnada ahaa maaha ictikaafka sunnada saa darteed salafku waxay samayn jireen xataa cashiraday akhriyaan way joojin jireen kutubta ay mutaalacaysanayaan qaarkood way iska dayn jireen inuu qur-aan aqrinayo iyo marmaruu indhaha guduudsanayo yaruus maruu salaa tukanayo iyo maruu xaajo soo gudanayo inahaasaa laahaan jiray hadda laakiin shirarka ugu waaweyn iyo hadallada ugu waaweyn inta ictikaafka lagu jiray dhacaan ictikaafka waxaa loo galaa mararka qaarkood in lasoo kala sheeka bogto baa masaajka la isula aadaa marka ikhwaan ictikaafka sunnadihi waa ka zuhdi iyo cibaado faa'iideeye weeye walow ictikaafku shardaani buu leeyahay laba shardi baa aasaasu ah kow anniyatu waa inaad la timaado waa cumuumkii xadiidkii inama alacmaalu binniyaati camalku niyaduu ku xidhan yahay gaar ahaan cibaadaad haddii uu yahay shardiga labaadna wallubsu in lagu nagaadoo la joogo weeye fi lmasjidi masaajidka ilaahayna wuxuu yihi wa caakifuuna fi lmasaajidi masjidkaa jamhuuru ahlilcilmi waxay qabaan in masjid jaamica uu yahay oo jumcada jamaacaadka lagu tukado si masaajidka joogitaankiisii aadan shan salaadood meel kale jamaaco ugu raadsanin taasayna ku fasireen qowluhu tacaala waantum caakifuuna fi lmasaajidi waxaa arrintaas sii xoogeynaya xadiidkii caaisha radi allahu canha wa ardaaha ee xasanka saxiixa ahaa ee abu daawuud iyo keyrkii warinayeen ay lahayd assunnatu sunnadu waxaa weeye sunnana waxaa la yidhahdaa tii nabiga laga dhexlay calayhi salaatu wasalaam inuusan qofka muctakifka i bixin ilaa wax lagama maarmaano iska maarmi waayey maahane suuli buu baaday qabays baa ku waajibay oo qofkii wuu ixtilaamay cunto u baahday wax meeshay ugu keenana ma haysto uu xanuunsaday oo xanuun buu la joogi waayo dhakhtar buu u baahday muddada xaajadaa uu soo gudanayaa la ogolyahay waxaa kaloo la ogolayay xaajaadka kamida ah haddii dad u yimid ilaa halkan masaajidka hortiisa iyo agagaarkiisa ayar anbabixinaya wakti aan dheerayn laakiin warkiiba ay dhaafayoon soo dhegaysan iyo waxoogay bal suuqaan soo yar fiirfiirin ciiddii baa soo dhoweyn ilmaan shoobin usoo samayn iyo waxoogay cuntada meelahan waa iga yar hortimide bal bakhaayad heblaan soo fiirinan cunto fiican ka doonan waxaa lama ogola ictikaafka lama ogola ninka muctakifkaa ilaa limaa laabudda minhu walidaalika waxay tihi caisha radi allahu canha laa yashhadu janaazatan qof dhintay baan raaci oo wax ka soo duugi lama ogola ilaa wax duugaba in la waayo maahane dad ku filan duugta ama salaadii oo xagga lagu tukanayo dad ku filan hadday joogaan adiga ma bixi kartid xataa qaraabadaada ha noqdo walaa yamasu mra'atan haweenna agtooda ma mara maro walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi baa layidhi waxaa kaloo caaisho ku dartay walaa yubaashiruhaa gogol ma ahane xataa is-agamar ma jiro isdhunkana xataa lama ogola ictikaafkuna asal ahaan waa inuu soom jiro walaa ctikaafa ilaa fii masjidin jaamicin masjid jaamicoo la isugu imanayo waxaan ahayna laguma ictikaafay tiri taa macnaheedu waxaa weeye haddii masjidkii layidhi ictikaafku waa inaad joogto haddaan jamaacadii iyo jumcadii lagu tukanaynin inaad ka baxday noqoni oo jamaacadana waa waajib jumcaduna waa waajib saa darteed meel jamaacadiina aad ka helayso jumcadiina ka helayso baad ku ictikaafaysaa culimmada qaar ba waxay yidhaahdeen maki iyo madiine iyo masjidul aqsa waxaan ahayn laguma ictikaafi karo waana qowl daciifa weeye dacfigiisuna waa laba labadaba xadiidka caaisha iyo daahirka qur-aanku masaajidoo dhan bay ka dhigeen waana qowlkii jamaahiiru salaf dhaqankoodu ahaa min asaxaabati faman bacdahu intii ka dambeysay amaa xadiidka xudayfe laga wariyo laa ctikaafa ilaa fi lmasaajid aلثalaثa aلصaxiixu waa qowl xudayfa xadiid nabi ma aha salى اllahu alيه alih wasalam ruwaadda turuqdiisa marka la ururiyana waxaa raajixo cad inuu mowquuf qowlu xudayfata yahay walidaaliku markuu cabdilaahi bni mascuud u yimid uu yihi dadkan daartaadi iyo daaru abi muusa alashcari dhexooda masaajidan ku taalla ictikaafana warkooda ma garanayo ibn mascuud baa wuxuu ku yihi falacalahum asaabuu wa arintaa waxay laga yaabaa inay iyagu xaqa ku taagan yihiin aduguna aad qaldanta waxaa taa muujinaysaa saxaabada oo buuxa baa masaajidoo dhan lagu ictikaafi jiray oo xudayfiya cabdillaahi ibnu mascuud iyo ay nool yihiin cabdillahi ibnu mascuudna saxaabadii waa hore dhimatay buu ka mid ahaa fii khilaafati cusmaana buu dhintay radia allahu canhu wa marka cusmaan ibnu cafaan oo nool oo khulafaa raashidiinka cali iyo ashar mubashiriin rag badan nool yihiin baa masaajidoo dhan lagu ictikaafi jiray waxaad ka garan xudayfo dagaalkiisaad ka garan dadka daaruka bayna daarika wa daari lashcariyi guriga mascuud deganaa ah iyo guriga cabdimuusa alashcari deganaa ah dhexooda masaajida lagu ictikaafay ibnu mascuudna wuxuu leeyay falacallahum asaabuu akhtaa aduna aad qaldanta iyaguna baa laga yaabaa hadday cumuumkii nusuustu midna yihi masjid jaamica la rabaa midna siiqat اljamci fi lmasaajidi a yihi aar xidhiifoo mawquufa si cala صaxiixi loogama tegi kara dawaahirta nusuusta walidaalika dadka isku dayay xadiidkaa inay tasiixiyaan wax badan oo qawaacidda cilmu اlxadiid keenaysay halmaameen oy ka boodeen ama si uga hoos baxay midaad tiradaba walaa yakhruju ma soo baxa qofku min alictikaafi اlmanduuri ictikaafka lagu nadray kama baxo ilaa lixaajati اlinsaani xaajada insaankuuu leeyahayo suuliga uu u baahda ama musqulaha uu u baahda maahane taasi waa loo bixi karaayoo nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waa kay leedahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma soo bixi jirin oo guriga ma soo geli jirin ilaa idaa lixaajatin idaa kaana muctakifan inuu xaajo suuliya musqulan u baahan yahay maahane guriga kama soo kama soo bixi jirin masaajidka maanshooshan laysan marka iyo waxoogay jirkaa iyar jeeraray oo kareen baan soo marsani looma bixi karo walidaalika nabigu ma bixi jirine madaxa intuu daaqada soo dhiibtu wariishan la yadhihi jiray haddayba iska soo bixi kara isagaa iska soo bixi lahaa laakiin wuxuu diidanaa inuu soo baxo madaxu daaqada ka dhiibi jiro caaishiya u shallay jiray nabiga sal allau alih ali wasalam xaydin gabadhii caadaa ku dhacday haddaan nidhaahna gabar caado qabtaa iyo masaajid ma fadhihi karto masaajidkii ka soo baxday aw maradin ama xanuun buu uga soo baxay qofkii shaaficiyadu laakiin waxay qabaan xayd iyo nifaas hadduu gabadhii ku dhaco ma burayo ictikaafkeedii laakiin halkaasuu ku istaagayaa muddaday ku tala goorta cudurdaarkii ka dhammaaday daahir noqotay dib u soo noqonay halkii ka sii wadan halkuu joogo uga bilaaban jamhuurta fuqahaduna waxay leeyihiin ictikaafkaasi waa buray waxaa kale aw maradin xanuun qofkii xanuun buu la joogi waayey qadarkiisuu isaguna bixi karaa laa yumkinu lmuqaamu macahu laa yumkinu an xanuunku ayna suuragal ahayn almuqaamu masaajidka in lagu sii nagaada macahu maca almaradi xanuunka ku haya xanuunka ku haya waa inuu yahay xanuun aadan masaajidka sii joogi karin ama xanuunka ku haya baadan la joogi karin ama raadkuu kugu yeeshay baadan la joogi karin oo qof matagayo qaacadu ay soo dhaafaysoo kala joojin la masaajidka inuu wasakheeyaa soo hartay marka waa inuu ka baxaa wayabtulu waa buraa ictikaafku bilwaط'i hadduu haween u taga waa buraa walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi waxaa laga yaabaa inaad tiraahdaan qof muctakifoo masaajid jooga iyo haweenaydiisa goormay qoorta isla gelayaan de gurigaa loo ogolaaday hadduu dhow yahay ama musqulo uusan masaajidku lahayn guriga musqul inuu tago in markaa ay tala farihiisa ka baxdaa iska dhici karta taa wax ka sokeeyaa jira hadda ada masaajidii baa musqulo leh qolaa laga yaabaa inta masaajidka ay joogaan inay baraka ka raadiyaan masaajidka barakaystaan qadiyadaa ninkii xajka xogtiisa haya qariibsan maayo xajka markay muslimiintu dunida isaga yimaadaan qolaa waxay u haystaan ilmihii xajka ku caloolgala ama xaramka iyo meelaha barakaysan ku caloolgala inuu ama weli noqon ama awliyada ka mid noqon markaasaa dadka xaramka waxaan la sheekaysan jirnay waxaa waardeeyey culimmada joogto waxaan dhihi jirnay waxyaabaha hariibkaad aragteen maxay tahay waxay ku intaasoo jeer waxaa dhacda qolo go isku dadoo kale xaajo gudanaysaoo soo wada xajiday in meesha zamzamka loogu tago waa hore zamzamku maqaamu ibraahim gadaashiisuu ahaan jiray inta hoose ee godka ah markii maqaamu ibraahim iyo halka looga fuula safiya marwo inta udhaxaysu ku oli jirayo meel godo hoosuu ahaayoo rag iyo dumara ah. halkaasaa qolo lagu arkay kala xaajo gudanaysa markii la qabtay la yidhi maxay tahay reerkiisi inay yahay caddaatayna wuxuu yidhi weli inuu caloo galaan rabin waa xaaji xaaji loogu ogola xaaladda xiriirka gudeed xaramkii masaajka dhexdiisuu ku jiraa meeshii dad baa marayo cidlo maaha jarajarooyinka hoostoodaa waxaa lagu dhihi dad baa lasoo qabtay mid baa la qabtay baa layihi eshiyadaa ka yimido war maaa waxaan u samaysay markii la yidhi wiil sudaysoo kalena dhashaan rabay buui marka hala yaabin haddii lagu yidhaahdo qolaa intay xaramka yimaadaan ama masaajidkii barako ka doonaya waxyaaba dhici kara wey marka wayabtulu wuu buraa bilwai xiriir gogoleed hadduu dhaco ictikaafkaasi waa buray waase cinda shaaficiyati camdan ulakasu ictikaafkii xasuusan yahay hadduu sameeyo haddiise sahwan iyo halmaan uu sameeyo cinda shaaficiyati ma buro wainamaa wuxuu buraa oo keliya haddii kas loo sameeyo halka jamhuuru ay leeyihiin kasta iyo kamaw isku mid wey waxyaabo kalaa buriya de wixii islaamnimo buriyo riddo iyo gaalnimo ahna itifaaqan iyadana way burisaa waxaa kaloo burinaya bilaa cudurdaar haddaad masaajidkii isaga baxdo banaanka iska soo warwareegto si loo ictikaafsan yaha hebelow mehebla aan soo fiirinayna ken labadii waa la israaciyo suuqaa la sheegiyo waxbaa ka dhacay muxaadaraana soo dhegaysanno marka dambeed soo noqota liyo laakiin kii hore waa jabay halkaasuu ku dhammaaday ictikaafku bilaa cudurdaar inaad masaajidkii isaga baxdana uu jabiyaa min xayu اljumla faahfaahinta marka la yidhaahdo tafaasiil badanoo cashar iyo laba u baahan buu yeelanayaa waxay culimmadu isku qabteen haddaba waalida waalidu ictikaafka ma jabisaa qofka hadduu waasho ama jin baa ku dhacay ama sibuubu isugu dhexyaacay ama maandooriyuu cunay oo cabbay ninkii ictikaafsanaa baaba hal xashiishada qar ka siiyey ama hal khamri uu ku dhuftay ama masaajidkiibaido ku dhex qayilay buu mirqaaho isgaran waay meelu joog idinka waxaa laga yaabaa inaydan arag masaajid lagu dhex qayilaya ma aragteen ama halkan de isliibaan u joogay masaajid mixraabkiisa lagu qayilayaan garan intaa udhaafi maayo hadda wax kale tegi laakiin waxaan garan iyadoo masaajidka mixraabkiisa lagu qayilo baan islee ku garan waase intaydaan ku soo badanin iyo dhowr iyo siddeetanaadkii wey marka meesha ninkii ad qaar baa qud awliye u haysta qaar baa laga yaabaa inuu u soo qaato caawa aada salaad badan tukatid oo soo jeedide misinta qaadka masaajka lasii tagoo si fiican markaad ugu dhufato baad si fiican u mirqaami de in lagu digriyo waad ogtihiin soo mataqaanaa in lagu digriyo oo lagu soo jeedo oo habeenkii lagu dhafro de tii oo kale hadday qof laga dhaadhiciyey waa dhici kartaa isagoon xumo samee islahayn inuu masaajka cibaado u kaalmaysaba isdhaha laga yaabaa hadhowna uu meeluu jooga garan waayo oo sidaan waaye horena qabsan jirtay waagii la yaraa isagoo kaba dacas iyo fanaanad iyo macaws qaba intuu musqusha halkan aado karyaakood laga soo qaban jiray isagoo sii lugaynayo ama qaarkood cagacad yihiin waxaa jooga raggii halkan intay ka fakadeen karyaakood laga soo qabtay way joogaan magaalada weli saasoo kalaa iska dhici karta qofku inuu garan waayo meeluu joogo gaar ahaan waxyaabaha qaarkood oo kurkurul ama hurdada keena kininada hurdadoo kale haddii lagu daro maandooriyad si toosuu qofku ugu dhuftaa calaa kulli xaal shaaficiyadu waxay leeyihin maya ma burinaye wuu goynayaa hadhow hadduu miirsaduu dib ka bilaabi cimriga intuu nool yahay calaa kulli xaal waxyaabahaasina waxyaabaha ictikaafka buriye wey ictikaafku waa sunno noolayn u baahan oo agteenna ku dayacan ninba si uu u dayacayba ilahi subxaana wa tacaala dadka ha garansiiyo kitaabu اlxaji halkanna waa ruknigii shanaad ee arkaanta islaamka wey inaad waajibnimadiisa taqaanana waa macluum min addiini bidaruura oo waajibnimiya adilatulwujuub laga hadlay maayo sida soomka iyo sakadii shuruudda lagaa markii lagaa hela ay waajib kugu noqon unbaa halkan lagu sheegayaa haddaba xajku waana fadli badan yahay qofkuna muddada xajka uu aado waa nin rabbigiis marti waa subxaanahu wa tacaala oo beydkiisii soo siyaartay wujuubka xajku ummada guud ummadda guud ahaan marka la yidhaahdo waa waajib kifaaya oo sanad kasta waxaa ummadda waajib ku ah in la helo dad beydka ilaahay u xajiya beydka ilaahay dad u xajiya sanad kasta in la hela waajib weeye haddii ay ummaddana way dambaabi hadday cudurdaar la'aan dad xajiya la waayo in sanadkan ay noqoto beydkii oo wax u xajinaya wax cumraysanaya ma leh oo xajkan beydkii waa cidlo oo shimbirta unbaa taagtaagan lama ogola ama dadka xajinaya agagaarkiisa ha joogaan ama meel kora ha ka yimaadaane waana shaciro islaamkoo hadday ummadi xajka inay iska daayaan sida rabiiciyada isku waafaqaan in la laayo ay bannaantaho dhiigoodu xalaal yahay in lala dagaalamo qolyahan rabiiciyada ama timoweynta aad tirahdaan waxaa la yidhaahdaa kow markii ugu horreysay laba kun iyo sideeddii bilowgeedii baa xajka laba nin lagu arkay anu garan maayo muslim iyo kristan waxay yihiin nimankaasi laakiin kol dariiqooyinkeennan aan naqaana lamid ma aha nimankaas niman diin kala ah way isku diin ma nihin xajka hadday qoladu yidhaahdaan lama xajinayo iyadoo la xajin karo wadaday waajib tahay in lala dagaalamo muslimiintu la dagaalamaan ilaa lagu qasbo inay dadku inay xajiyaan ogolaadaan sharaaicda dadkii diida shicaaraadka islaamka ee lala dagaalamayo wey haddaba qofka mucayanka ah laakiin goormu ku waajibaa taasi waa waajibka guud ee ummadda kifaayiga ah hadday qolada xajka haysato tiraada sanadkan lama soo xajinayana muslimiintu qolada inay ku qaadqaadaan baa waajib ku ah afarta jihe caalamka intay isaga yimaadaan inay cagta mariyaan waajib diineed wey qolada joogtana ma laha oo iyagu guri ay leeyihiin iyo wadan ay iyagu leeyihiinoo ummadoo dhan u diidi karaan maaha qof ay u diideen oo gaara waa qof qadiyad laakiin ummadoo dhan sanadkan lama xajinayo ma dhihi karaan haddii laakiin ummaddii colaad meeshii ka dhacday iyo dagaal ka socdiyo uu diiday in la xajiyo de waa cudurdaar macquul oo maqbuula wey laakiin qofka shaksigaa goormuu ku waajibaa wa sharaa'iطu wujuubi اlxaji shuruuda xajku uu ku waajibo sabcatu ashyaaa toddoba arrimood weeye toddobadaa qofka marka laga helo bay waajib ku tahay culimmada qaarkood shan bay ku soo ururiyaanoo inta dambay iswada raaciyaan alislaam qofku waa inuu muslim yahay qofaan muslim ahayn kaalay xaji la dhihi maayo loona dabageli maayo arrimaha adduunka marka la yidhaahdo aakhiro laakiin in loo ciqaabay u badan tahay oo aayaddii daau tusaysay maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusalliin maanaan tukan jirin salaada tukada gaalada la dhihi maayo islaamaa la dhihi adduunka laakiin aakhiro waa loo cadaabi laba albuluuqu weeye qaangaarnimada saddexna alcaqlu weeye labadana marar badan baanu ku soo barray xadiidkii caliy bn abi aalib ee walaa rufica alqalamu can alaaثatin waxaa ka mid ahaa wa can isabiyi xataa yabluga ama yaxtalima waxaa ka mid ahaa can ilmajnuuni xataa yacqila ilaa wax kala garto labadaana waajibba laguma lahaba laakiin ilmaha sabiga hadduu xajiyo wuu ka asixi ajirna wuu ka heli qofkii xajisiiyey oo gabar baa nabigeena u timid ti sal alah wasalam waay rasuulka ilaahayow ilmahan yar baan xaj la xajinayaa xaj muu sugnaanayaa markaasuu wuxuu yihi nacam walaki ajrun haa adna ajir baad leedahay laakiin xajkaa qabla albuluuq uu xajiyey ha asaxoo ajir ha laga helo ilaahayna laga yaaba inuu ku barakeeyo laakiin xajkii islaamkaee waajibkaha ka gudi maayo haddii uu hadhow qaan gaaro weli xajkii waa lagu leeyahay kaasi kii laga rabay asaaska ahaa maaha laakiin qofkaan caqliga walahaynee waalani lagana dalbi maayo hadduu sameeyana waxba ka asixi maayo shardiga afraadii walxuriyatu weeye inuu qofku xor yahoo addoon laleeyahay aanu ahayn sababtoo ah addoonku idanka sayidkii la-aantii ma aadi kara meella saa dar maadaama uusan isagu biduuni khiyaarkiisa uusan ku aadi karin uusan khiyaarkiisa ku bixi karin waajibinta lagu waajibiyaay wax macno ah keeni mayso haddiise ay dhacda inuu xajiyo loo idno ama uuba odaygiisii raaco gacanyaro u noqdo ama uuba fursad ka helo iska aado laga yaabaa agagaarka xajkaba inuu degan yahay xajkaa wuu ka asaxayaa kii fariidadii islaamka ahaydna waa ka gudayaa oo hadhow haddii uu xoroobo xajkii islaamka maadan xajiyine xaji lama laha inta shuruudan dambe waxaa shardiga alistiaaca istiaacada qofku inuu awoodaa shardi ah awooddiibaa waxay u qaybsantaa laba qaybood awood caam ah iyo awood khaas ah awoodda caamka ee rag iyo dumarba ta ka dhaxaysa weeye waxay yidhaahdaan afar arrimood weeye saddex buuna ka sheegay mid waxaa weeye wujuudu zaadi waraaxilati sahay iyo gaadiiduu ku taga waa inuu haystaa haddii xajkiisu uu safar keenayo meelaha xajkaba qof degan aanu ahayn haddiiba uu maka degan yahay lugna ku gaadhi karo isaga gaadiid looma baahnaba haddii laakiin halkan aad ka xajinaysoon lug lagu gaari karin waa inaad sahay aad ku tagtana wadataa gaadiid aada raacdana aada wadataa hadda innaga diyaaradihii iyo gawaaridii la raacaya waa inaad heshaa wixii lagu raaci lahaana waa inaad wadataa sahaydii iyo nooligiina waa inaad haysataa ood heli kartaa haddii kale markaad xajka tagtaa tuugsan fuqahada maalikiyadu hal qof bay ka soo reebeen zaadka waxay yidhaahdeen qofkii markii horeba tuugsiga ku noolaa waa xajkii waa inuu aadaabay dhaheen kollaba hadduu harana wuu tuugsane halkaana ha iska tuugsado waa wuxuu ku nool baroo tuugsi miyuu dayn isagaa waxaa uu ku nool yahay tuugsi magan alla unbuu ku nool yahay waxay dhaheen zaad ma haysta xajka ka cafin mayso ee eh, xajkana ha tuugsado mar kaleba wuu tuugsadaa laakiin qofkii kale fuqahada maalikiyada qaybo kamida baa ka soo reeba waxay dhaheen ninkani zaad isagu shardi maaha laakiin asalku lama ogola tuugsigu xaaraan weeye ilaa dad gaaroo loo ogolaaday maahane horena waan uga soo hadalnay xajkana marka la aadayo inaad tuugsi meesha u tagta maaha waa inaad sahaydaada wadato gaadiidkaad ku tegi lahaydna aada haysato qasab maaha gaadiidka milkigiisa inaad leedahay waa inaad kiraysan kartaa gawaaridii iyo waxyaabihii la raacay wa takhliyatu ariiqi jidku inuu furan yahayna waa qasar shardi haddii jidkiiba xiran yahay ama dariiq la maraba aan lahayn ama diyaaradihiibaa la xiray ama gaadiidkiibaaba la mamnuuco la joojiyey burcad iyo jidkii qabsatay nin ku dhacaaba lala yahay jidkaad mari lahaydeen waxaa laga yaabaa jidadkii kale inay furan yihiin laakiin kii aad adu mari lahayd jid furan male xaj waajibkuguma aha sababtoo ah xaggeed mari naftaada hallig laguma laha waxaa lamida ah, wa imkaanu lmasiiri socodkii inuu suuragal yahay xilligaa aad awoodda yeelatay xilli aad xaj ka gaari karta waa inay tahay haddiiba aada xoole hesho xilli haddii aad dhaqaaqda xajkuba kaa hor dhici sanadkan waajib waajibkugumaaha waxyaabihii loo baahnaa xilli aad ka gaari karta inaad awoodo wey hadda innaga tallaal baa loo baahan yahay tigir iyo buukin garayn baa loo baahan yahay fiise inaad dalbataa loo baahan yahay waxyaabo badan boo tacqiidaad iyo adkayn aad dunida kusoo kordhay wixii oo dhan wakti ku filan waa inaad haysataa markaad zaadka iyo raaxilada hesho waxaa laga yaabaa hadda xoole inay kusoo galaan laakiin waktiga xoolaha kusoo galeen ama lagugu deeqayba aadan kaba gaarsiin karin xaj waimkaanu lmasiiri in la safroo la aado waa inay suuragal tahay oo zaman mutasaca uu jiro saddexdaasay shaaficiyada qabaan fuqahada jamhuurtooda waxay ku dareen wasixatu lbadani jirkaagu inuu caafimaad qabo shaaficiyada qaarkoodna imkaanulmasiirkay geliyeeno waa inuu nin socon karo oo gaadiid qaban kara yahay markii isagu uu tegayo haddii kale qof buu naaib ka dhiganoo waa laga gudan karaa bay yidhaahdeen intani waa tii caamka ahayd istiaaca khaasaa jiroo qofkii dumarka ahayd waa maxram inay heshaa ama cinda shaaficiyati rufqa aamina masaladaasaan ka hadli doona haddii alla yihahdo adaanka kadib haddaba istiaacada khaaska ah oo midda haweenka waana mushariga maxramka ee laga doonayo dawaahirta nusuusta dhammaanteedna waxay tilmaamaysaa in gabadha dumarkii hadday xajinayso uu ku waajibaya xajka oo keliya intaa iyo maxram markii ay hesho aad bayna nusuusta ibnu cumar iyo abu hurayre iyo ibnu cabaas iyo saxiixeynka way badan tahay ilaa nabigu alay sl nin haweentiisa si uu maxram ugu noqdo uu jihaadu isku qoray uga soo reebay uguna tilmaamay inuu xajku min sabiilillaahi ka mid yahay waxay fuqahadu isku qabteen hadday rufqa aamina jirto haddaba rufqa aamina maxaa looga jeedaa rufqa aamina waxaa looga jeedaa jamaaco ay dumar la socdaan iyo rag maxaarimtoodiya dadkuna dad xilkas ahoo diin la ay yihiin qofkan dumarka ee la socdana ka warqabaya oo daryeelaya duruufta la soo darastana ogaanaya maqnaanshaheedii iyo joogitaankeeda ka warqabaya taasaa rufqa aamina la yidhaahdaa rufqadu waa jamaaco ay la socoto oo qayb maxramkoodii dumara la socdaan haddana aamin oo iyaguna aan ku xadgudbaynin ka warqabkeedana aan dayacaynin saas darteed rufqal aamin ay culimmadu ka hadlayaan ee laga doodayo sharikadaheenna waxajisiya ma aha kuwani rufqa aamina ma aha sababtoa ah qofka ay qaadeen diyaaradda markuu ka dego wuxuu ku sugan yahay war uma hayaan waxbaa loo soo dhammeeyaa hadduu geysto hadduu maqan yahay lama oga hadduu jooga lama oga haddii uu xanuunsan yahay lama oga qaylo inay soo gaarto maahane cid ka warqabta hadduu lumo qaylo dhan waa damba timid maahane cid war ka haysta ama xil yadan gaara ah iska saari ma badna hadday isjirto rufqa ama kooxaha xajisiya qaybo ka mida ah, oo dadka sidii horeen tilmaanay u daryeela bay rufqa aamina noqon karaan laakiin inta badankood anigu aan arkaya xujayda sii qaadaayey sifaadkii rufqa alaamina la dhihi jiray kama muuqato haddaba rufqa alaamina hadday jirto dumarkii intay raacaan ma xajin karaan oo masale ay fuqahaa in badan oo ka mida qabaan munaasabadaan u sheegaynana dee fuqahada shaaficiyadu masale ay qabaan wey markay ixtijaajayaan waxay leeyihiin nusuustaas waxaa lagu khasisayaa bilijmaaci oo nusuustuna maxram bay shardiday safar kasta nusuustuna waay kasoo waxaa kalo ka soo reebtay nusuusta qaarkeed iyo ijmaacuna safarka waajibka ah amaa safarka waajibkaa qayb nusuusi soo reebtay waa jiraayo waa safarulhijra oo kaleeto hadday beled gaala ka haajirayso ay baled muslim aadayso cala saxiixi uma baahna maxram xilligii nabigana calayhi salaatu wasalaam xataa gabdhihiisii qeyb ka mida bilaa maxram bay hijroodeen laakiin rufqan aamina safarka xajka ah gaar ahaan waxay yidhaahdeen ijmaac baan ku khasisaynaa masaladaasi waa aada bay ugu dhowdahay ijmaac inay tahay masalo aada ugu dhow inay ijmaac tahay rufqa alaamina haddii la helo inay maqaamkii maxramka ay gelayaan waana qadiyadda imaamu lbukhaari fii saxiixii uu ku wariyey nabigu hadduu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam xilligii cumar uu jiray joogay khilaafada hayay ummahaatulmuminiin way soo xajin jireen iyagoo jaamaaco oo isku duuban bay xajin jireen rufqal aaminay la socdeen iyagana qaar bay maxaarimtoodu joogeen ciidanka geediga halka ay socdaanna cuhmaan ibni cafaan ciidan uu hogaaminayo iyo cabdiraxmaan ibnu cawf raguu wato baa hor iyo gadaal ka socon jiray xilligii cumar saasay ku xajihi jireen qaybihii dambe saxaabadiina waa buuxaan hal qof oo inkirayna ma laha haddaba qadiyadda khulaf cusmaan baa samayn jiray ilaa uu geeriyooday oo la dilay radi allahu canhu waardaahu qadiyadda ay khulafadii samaynayaan kow munaasabad xaj oo la soo wada aadayana ka dhacaysa waxa safrayana ummahaatulmu'miniin oo qof waliba oo muslima meel adag kaga yaallaan masalada masalo qarsoomi karta oo luuqluuq geli karta maaha qisaduna waa saxiix oo imaamu albukhaari fii saxiixihi buu ku sheegay qadiyadaasi waxay yidhaahdeen cumar baa sameeyey bimaxdarin min asaxaabati saxaabada waxaa ka mida ah ummahaatulmuminiinka laftooda saxaabiyaadkiya cumaan iyo cabdiraxmaan ibnu cawf baa ka mida ah. zubayr ibnu cawaam iyo talxata bni cubaydillaahi baa ka mid oo ah. rufqooyinka qaarkood la socday tii jamal gadaashada ay dhici doonto ilaan markay rufqadii xajka laga soo noqday bay rufqadiina noqotay dalxi iyo zubayr iyo caaisho iyana intay dhinacii kale u leexdeen baa jamal dhacdadii ka dhacday dhici doontaa walaa rufqada waa lala wada socday in xilligii cumar la sameeyo oo cumaan sameeyo oo xilligii cali ay dhacdo oo saxaabadii oo dhan joogaan oon qof hadal ka keentay jirin waxay yidhaahdeen tani hadday ijmaac noqon weydo wax ijmaac noqonba ma laha halkaasay u ka miiseen saas darteed waxay yidhaahdeen haddii ijmaacaasi dhacay waxaan ka garannay nusuustii maxramka shardinaysay waxaa lagu khasisayaa masale khaasi iyo nusuus caama wey haddii caam iyo khaas isu yimaadaanna khaaskaa laga hormarinayaa halkaasay jamhuurulfuqahaa ay mareen iyaga ibnu xasmi iyo daahiriyadu safarka waajibkaa maxram shardiba maaha agtooda keligeed bay iska safray xaj hadday rabto waayo waa waajib maxramku safarka mubaaxa iyo mustaxabka iyo kuwaasa loo shardiyaabuu isagu leeyahay calaa kulli xaal masalada masalo la dhayalsan karo maaha intaa shuruudii haddii lagaa helo se aada i kugu waajibay xajii weydo mid layskuma hayo kabaa'iru dunuub inaad ku dhacday layskuma hayo laakiin waxaa laysku hayaa ma gaalowday mise muslim baatay weli ma muslim baad tahay mise diintii waad ka baxday oo kiristanka iyo yuhuudda waxuma dhaantid masaladaasay culimmada isku hayaan daahirka aayadda culimmada qaar ba waxay dhaheen daahirka qur-aanku wuxuu sheegay inuu qofkaasi diinta ka baxay oo wuxuu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila baa lagu leeyahay waajibkaas maxaa ku xiga waman kafara fain allaha aniyun can اlcaalamiin maxaa xaj baa waajiba ninkii kufriga loo daba dhigay aayadda tafsiirkeeda xaafid ibnu kaiir wuxuu ku soo guurinayaa aahaar cumarahoo uu saxiixinayo oo intuu masaajidkii xilliguu khilaafada hayey fuulay saxaabadiina buuxaan uu leeyahay waxaan hamiyey tuulooyinka dad inaan u diro oo la ii soo diiwaangeliye dadka xajka ku waajibay een xajiyin oon sidii kiristanka iyo yuhuudda jizye ka qaado oo uu leeyahay maa hum bimuslimiin maa hum bimuslimiin maa hum bimuslimiin muslin ma aha muslin ma aha muslin ma aha ee sida yuhuudda jizye xataa yuctul jizyata can yadi wahum saakiruuna aan kaga dhigo riwaayadka qaarkood waxaa lagu warinayaa lafdi kaloo inuu yidhi leeyahay qofkii xaj ku waajibeen xajiin falaysa calayhi eeyahuud an yamuuta yahuudiyan ow nasraaniyan waxba kama ma dooriyo ninkii sidaa ku dhintaaye hadduu yuhuudnimo ku dhinto iyo hadduu kiristannimo ku dhinto iyo muslim sheeganaya xaj ku waajibay cudurdaar la-aanaan xajiin waxba isma dhaamaan cumar inuu yihi walidaalika arkaanu islaamka mabaanida ah qofkii isagoon inkirsanayn waajibkii lagu lahaa cudurdaaraan uga tagoo dhanba qaarna waa ijmaacoo tawxiidkii weeye qaarna waa ku dhow yahay oo salaadii weeye kuwa kale soonka iyo zakada iyo xajkaana muran baa ka taagan dembigoodu wuxuu gaarhsan yahay marka in la isku haysta ninkani magaal baa wuu tukadaa oo wuu soomaa oo safka horuu ku jiraa laakiin waxay saas tahay waxaa la isku haystaa magaalbaa mise waa muslim waa muran ka taagan yahay masalada haddaba xajka ninkii awoodeen xajiyeni masalo sahlan ma aha masalo sahlan ma aha masalada xajka haloo haloo ha loo lahaado fiira iyo aragti gaara ah ha yeesho wa xajka tiirashiisu khamsatun shan weeye shan tiir baa tiirasha xajka ka mid ah baa shantaa mid ka mida ah haddii la waayo waxay ka dhigan tahay xajkaagii waa buray oo kaama asixin waktigii hadduu dhammaadayna mar kale ku celi bay leeyihin qaybna waa sida ay u yidhaahdeen qaybna wariya hadal baa ka taagan alixraamu in la xirto horta maca niyata adoo niyeysan inaad xirato xaj ama cumra ama labadaba laakiin xaj marka la xiranayo laba wej baa kuu banaan inaad u xirato amaa xaj keliga inaad xirato iyo xaj iyo cumra inaad xirato masalada tamatucu waxaa la xiranayaa qabla waqti اxaji baa la xiranayaa laakiin waqtigii xajka yowmu nafri ee yowmu mina la gaaray maalinkii sideedaad xaj cumro ma xihan kartid marka ixraamkii waa inaad la timaadaa ood labeyka xajan iyo labayka xajatan wa cumratan mid aad tiraahda weeye haddaadan la imanin odaniyadii gelitaanka la imanin xajkaagii waxba kama jiree carafiya mina un iska taagtaagan tahay inaan siiqada ku dhawaaqa maqasaba oo labayka xajatan iyo labayka cumratan aan iraahdo maqasaba masale nisaac weeye wasaxiixu qasab maaha waa niyada inaad ka tiraada xaj inaad xiratay ama cumro xiratay xilligaa laga bilaabo wey laba walwuquufu inaad istaagto bicarafata aada istaagto xajka waa in carafo la istaagaa oo weliba maalinka sagaalaad la istaagaa carafo maalinka sideedaad haddaad tagtaan qolo laga celcelinayo carafo sideeda istaagaan rabaad ugu tegaysaan nabiguna alai slam wuxuu yidhi alxaju carafa xajkuba waa carafa istaaggeeda bimacnaa xajka carafa istaaggeeda kama maarmo oo waa rukniga ugu muruknada ugu muhiimsan buu ka mid yahay rukniga saddexaad waطawaafu bilbeyti kacbada in la tawaafo wey ilaahayna walyatawafuu bilbeyti اlcatiiqi waa yihi marna wuxuu yihi marna wuxuu yidhi in badan qur-aanka lagu soo celceliyey in looga imanayo meeshaa fog kacbada awaafkeeda nabiguna cala salaam badan u dhihi jiray inta uu awaafo dadkana amri jiray haddaba saa darteed awaafku waa lagama maarmaan xajku awaafkuu leeyahay ama mutaqaarin noqo ama mufrid noqo ama mutamatic noqo maalinka laga soo noqdo carafa ee tobnaad asalku inaad awaafka kacbada la timaado wey dawaafa kacbadani dee waa toddobadii jeer ee la wareegayey mar walba xajir aswadka intii laga bilaabo